almubtada wlkhabaru haadaa maxaluhumaa almubtadau mubtada iyo walkhabaru khabar haadaakanu maxaluhumaa waa meeshii looga hadlaayey hal baabuu shiiqu ku wada qoray maxaa yeelay sida badan waa islaazimaan sida badan waa islaazimaan khabarku mubtadaha ayuu laazimaa sida badan sidaasuu hal baab ugu wada sheegay labadoodu marfuucaadda ayay ka mid yihiin saasuu laakiin hal baab ugu sheegay qaala wuxuu idhi mxamed ibn mxamed ibnu daawuud asinhaaji almacruuf ibn اlajrumi baabulmubtadai haadaan midkaanu baabulmubtadai mubtadihi baabkiisi weeye walkhabari khabarkii baabkiisii almubtadau mubtaduu huwa alsmu ism weeye mubtada waa ism ficilna maahan xarafna maahan ismkaasoo almarfuucu la goday waa ism marfuuca ism mansuubana ma noqdo mubtade ism majruura bixarfi jarin asliyin lagu jarayna ma noqdo waa dhici kartaa in mubtadaha la jaro lagu jaro xarfu jar zaa'ida sida bixasbika dirhamun dirhamuntu waa qadar bixasbika xasbidaasu waa mubtade xasbuka dirhamun uu ah asalku ba zaa'idaha iska gelisha waxay hahdeen bixasbika dirhamun waxaa kugu filan waa hal dirham marka xarfu jar zaa'ida marmar in la gelshaa waa dhacdaa laakiin xarfu jar asliya lama gelsho saas darteeda mansuub iyo majhuur ma noqdo mubtaduhu almubtadau mubtaduhu walismu ism wey ismkaasoo almarfuucu la goday isimkaasoo alcaari ka dharbeelay can ilcawaamili caamilyaal caamilyaalkii allafdiyati lafdiga loo nisbeeyey caamil lafdigana kama hormaro oo sida ficil oo kale dii ficil ka hormaro wuxuu noqona faacil ama naabi faacil kaana iyo khawaadeedu kama hormaraan hadday kaana iyo khawaadeedu ka hormaraan mubtada la dhihima ismu caamil lafdiya kama hormaro yaa ku camal fala caamil macnawiya oo ah ku bilaabashada hadalka lagu bilowday sida ficilka mudaaricaaba caamilka rafciya uu ahaa caamil oo macnawi ah mubtadahana caamilka rafciya waa caamil macnawi ah marka caamil lafdiya kama hormaro sida ficil oo kale kama hormaro dii ficil ka hormaro isimka ficil ka dambeeya oo godan waxaa la yidhahdaa faacil ama naa'ibu faacil hadday kaana ka horeydana ismi ka dambeeya waxaa la yidhahdaa ismu kaana aw ismu akhawaatiha marka ism ayaa laleeyahay markaas mubtada la dhihi maa saas darteeda mubtadaha caamil lafdiya waa ka dhaqlayo waa ka qaawanya almubtadau mubtaduu huwa alismu waa ism isimkaasoo almarfuucu la goday haddii ism la yidhi ficliya xaraf ma noqdaan mubtade isimkaasoo almarfuucu la rafciyey mansuub ma noqdo mubtade majruur bixarfi jarin asliyina ma noqdo mubtade isimkaasoo alcaari ka dhar beelay canilcawaamili caamilyaal caamilyaal allafdiyaati lafdi loo nisbeeyey ism rafcisanoo caamil lafdigu ka horeeyaana ma noqdo mubtade marka waa saddex qayb waa isimnimo iyo marfuucnimo iyo alcaari can alcawaamil lafdiya saddexdaas qayduu ku xihay wlkhabaru khabarkuna huwa alsmu waa ism ismkaasoo almarfuucu la goday ismkaasoo almusnadu loo tiiriyey ilayhi ila mubtadai mubtadaa xaggiisaa loo tiiriyey wlkhabaru khabarku huwa ismu waa ism khabarka asalkiisu waa ism habar waa noo soo socdaa jumlo noqon doona ama shibul jumla laakiin asal maaha asalku waa isim inuu noqdo khabar marka khabarka asalkiisu waa isim almubtadau mubtaduhu walismu waa isim ee ficil iyo xaraf ma ahan isimkaasu almarfuucu la goday mansuub iyo majhuurna maahan isimkaasu alxaari e, alkhabaru khabarku walismu waa isim isimkaasoo almarfuucu la goday isimkaasoo almusnadu loo tiiriyey ilayhi ila lmubtadai waa صifo mubtadaha lagu sugayo waxaa leedahay zaydun caalimu hada caalimnimada yaa loo sugay zayda lagu dul xukmiyey waxaa leedahay camrun jaahilun jaahilnimada yaa lagu xukmiyo loo sugay camar marka khabarku waa sifo mubtadaha loo sugayo ama waa xugun mubtadaha lagu dul ridayo waa lagu dul rida waxaa laleeyahay zaydun qaa'imun qiyaamaa lagu xukmiyo zayd zaydun jaalisun camrun naa'imun marka waa sifo loo sugayo mubtadaha mubtadaha loo tiirina mubtadaha loo tiirina wlkhabaru khabarku walismu waa ism ismkoo almarfuucu la goday ismkoo almusnadu loo tiriyey ilayhi ila lmubtada'i wadalika mihaalkiina naxwu qowlika waa hadalkaagoo kale oo aad ku qowsho zaydun zayd qaa'imun waa mid taagan wa zaydani labadii zayd qaa'imaana waa laba taagan wa zaydun zaydyaalkii badnaa qaa'imuna waa kuwa taagan zaydun mubtadaun marfuuqun bilibtida wacalaamatu rafci damatun daahiratun fi aqili zaydun mubtadaun marfuuc waa la goday caamilka lagu goday bilibtida waa ku bilaabashada oo aan waxba ka horeyn sidaasaa caamil u ah oo rafcinayda qaaimun khabarun mubtaday marfuuqun caamilka lagu rafciyo waa maxay waa bilmubtaday mubtadaha caamil u ah oo rafciya khabarka khabarka caamilka ku camal falaa waa mubtadaha qaaimun khabr mubtade marfuucu bimubtade wacalaamatu rafci damatu daahiratu fi akhiri wazaydani labadii zayd qaaimaana waa laba taagan wazaydaan alwaaw xarfu cadfin azaydani mubtada marfuucu bilibtidaai wacalaamatu rafci allifu niyaabatan can idama lnahu muana ma naaba fii xarfunan xaraka wanuunu ciwadun can tanwiini fi ismi mufradi qaaimaana khabaru mubtaday marfuucu bilmubtaday wacalaamatu rafci allifu niyaabatan can dama lnahu muanan ma naaba fii xarfunan xaraka wanuunu ciwadun canitawini fi lismi lmufradi wazayduna zaydyaalkii badnaa qaa'imuna waa kuwa taagan وزaydun alwaaw xarف cadfin zaydun mubtad marفuuq bاbtidaa وcalaamaةu rafcihi alwaaw نiyaabaة can الdma لأnnahu jamc اmudakr saalm macnada fiihi xarفan can xaraka wanuunu ciwadu can اtanwiini fi اsm اmfradi qaa'imuuna khabaru mubtadai marفuuq bاlmubtadai وcalaamaةu rafcihi alwaaw نiyaabaة can الdma لأnnahu jamc اmudakr saalm macnada fiihi xarفan can xaraka wanuunu ciwadu can اtanwiini fi اsm اmfradi marka wuxuu saddexda miaalku utusaa mubtada iyo qabarka inay ismutaabqeeyaan al arkaa mubtadu hadduu mufrad yahay qabarka mufrad hadduu mubtaduu muhane yahay qabarku muhane hadduu mubtaduu jamc yahay qabarku jamc haddana xagga tadkiirka iyo ta'niidka hadduu mubtaduu mudaker yahay qabarka mudaker hadduu mubtaduuhu yahay mu'anafna qabarkana mu'anaf waa inay ismudaabaqeeyaan waa inay ismudaabaqeeyan iswaafaqsan yihiin saasaa la rabaa maxamed mxidiin cabdulxamiid wuxuu yhi waaquulu waxaan leeyahay almubtado mubtaduu cibaaratun ka waramid weeye cama isim laga waramo isimkaasoo ijtamaca ay ku kulmeen fii dhexdiisa alaaatu umuuri saddex arrimood isim saddex arrimood ku kulmeen kaasaa la yidhaha mubtade saasaa la yidhaahdaa alawalukan ugu horray an yakuuna waa inuu yahay mubtaduhu isman horta waa inuu isim yahay faqaraja waxaa ka baxay can daalika ismnimada alficlu waalxarf ficil iyo xarafaa baxeen oo labadoodu ma noqdaan mubtadi waani midka labeeya an yakuuna waa inuu yahay marfuucan waa inuu yahay marfuuc fakharaja waxaa ku baxay bidaalika qaydkaasna almansuubu kii la nasbiyey iyo walmajruuru kii la jaray bixarfi jarin xarfu jar lagu jaray xarfu jarku asliyin asal loo nisbiyey waa dhici kartaa mubtadaha in lagu jaro xarfu jar oo zaa'ida sida bixasbika dirham hal min khaaliqin mintaa silaa laleeyahy iyo tawkiid xarfu jar asliya maaha wahaliu qaydkay sadexeeya an yakuuna mubtaduu waa inuu yahay caariyan mid ka qaawan oo ka dharla can ilcawaamili caamilyaalkii cawaamishii allafdiyati lafdiga loo nisbeeyey wa macnaa haada hadalkaas macnihiisa an yakuuna waa inuu mubtaduuhu yahay khaaliyan mid ka maran min alcawaamili cawaamisha allafdiyati lafdiga loo nisbeeyey wadalikaasuna milu ficli waa ficil oo kale waa inuu ficil oo kale ka maran oo aan cawaamisha lafdiga waa ficilkii oo kale waa kaana iyo aqwaadeedii kale kuwaas waa inuu ka maran yahay mutaduhu maxaa yeelay fainal isma isimka alwaaqica dhacay bacda alficli ficilka ka gadaal yakuunu wuxuu noqonaa faacilan aw naaiban an aw naaiban can ilfaacili naaiban can ilfaacili manidhiga marka isimka marfuuca oo ficilka ka dambeeya ama faacilu noqdaa ama wuxuu noqdaa naaiban can ilfaacil mid oo faacil naaibka ah labadaasu mid noqda ee mubtade lama yiraa marka waa inaan caamil lafdigu gelin waa inuusan caamil lafdiya uusan gelin maxaa yeelay faynal isma isimka alwaaqica dhacday bacda alficli faynal isma isimka isimka alwaaqica dhacay bacda alficli yakuunu wuxuu noqdaa faacilan aw naaiban aw naa'iban can ilfaacili calaa maa sabaqa sidii soo hormaray waa soo ogaanay taas walisma wa ana alisma isimka isimka alwaaqica dhaca bacda kaana aw ixdaa akhawaatiha kaana ama walaalayaalkeed mid ka mid mida isimka gadaalkooda dhacee marfuucaana yusamaa waxaa lagu magacaabaa isma kaana walaa yusamaa laguma magacaabo mubtada isimka marfuuca oo kaana gadaalkeeda dhaca lama yidhaha mubtade ee waxaa magaciisa la yidhaahdaa ismu kaana amase ismu saara ama ismu amsa oo kale wa mihaalu lmustawi fi hadihi lumuur arrimahan kii oobsaday mihaalkiisii isim saddexdii qeyd laga helay ism waa yahay marfuucna waa yahay caamil lafdigana waa ka dharbeela waa ka dharbeelay saddexdii qaydba waa laga helay wa mihaalu mustaw fii haadihi lumuur arrimahan kii oofsaday mihaalkiisa arrimaha ahalaaati saddexdaa muxamadun weeye min qowlika qowlkaaga xaggiisa xaalu ka ahaaday muxamadun muxamed xaadirun waa midkii jooga muxamed kaasoo kale saddexdii qaydaa laga helay ism waa yahay marfuucna waa yahay caamil lafdigana kama horrey hadda muxamed wax ka horray may ujeedaan marka iraabkiisana waa taqan muxamedun mubtada marfuucu biibtidaai wacalaamatu rafci damatu daahiratu fi akhiri xaadirun khabaru mubtadai marfuucu bilmubtadai wacalaamatu rafci damatu daahiratu fi akhiri fainahu muxamed ismun waa isim oo qeydkaas waa laga helay isimkoo marfuucun la goday qeydkii labaadna waa laga helay isimkoo lam yataqadamu uusan ka hor marin caamilu lafdihi waa qeydkii saddexaad wlkhabaru khabarkuna huwa alsmu waa isim ism wey khabarka asalkiisu waa dhici karta inuu jumlo noqdo ama shibljumla taasu asal maaha taasu asal maaha khabarku waa isim isimkaasoo almarfuucu la goday mansuub iyo majhuur midna maaha alladii isimkaasoo yusnadu loo tiiriyo ila lmubtaday mubtadaha oo wa yuxmalu lagu xambaaro calayhi mubtadaha korkiisa mubtadaha lagu xambaara waxaa loola jeeda mubtadaha lagu xukmiya waa xugun mubtadaha lagu ridayo khabar waxaa leedahay zaydun caaqilun caqliyaad ku xukminayn zaydun jaahilun waxaa leedahay camrun saariqun waa tug fiir waa xukmiday ah, waxaa leedahay zaydun saalixun zaydun faasiqun marka qabarku waa xugun oo qabarka lagu waa qabarku waa xugun mubtadaha lagu xukminayo mubtadaha lagu xambaara saasaa loola jeedaa saas darteeda mubtadaha waxaaba la yidhaha maxkuumu calayhi kii dushiisa lagu xukmiyey bilkhabari ah, maxkuumun calayhi bilkhabari mubtadaha waxaa la ydhahdaa kii lagu dul xukmiyey khabarka abarkaa xuguna mubtadaha korkiisuna ku dhaca mubtadaha korkiisu ku dhaca marka waxaa tidhahdaa wlkhabaru khabarku wlsmu waa ism ismu almarfuucu la goday aladii isimkaasoo yusladu loo tiirina ila lmubtadai oo way xumalow la xambaaraa huwa isimka caleyhi mubtada korkiisa lagu xambaaro lagu xukmina kaas wey khabarku fayatimu waxaa dhammaystirmaa bihi bisababi اlkhabar khabarka sababtiis macahu maca alkalaam kalaamka macahu maca almubtada mubtadaala jirkiisa alkalaam kalaamka dhammaystirma khabarka sababkiisa hadalkii hadal kaamilhu noqona marka khabarka mubtada loo geeyo oo waxaa leedhahay zaydun caalimu i hadalku markaasu dhammaystiran yahi laakiin haddaan tiraa zaydun zayd hadalku ma dhammaystiran yahi ma dhammaystirma marka khabarka sababtiis mubtadaha isagoo la jira aa kalaamku dhammaystirma kalaamku markaasuu dhammaystirma fayatimu waa dhammaystirmaa bihi bisababi alkhabar khabarka sababkiis macahu maca lmubtaday mubtada la jirkiisa alkalaamu hadalka faaidadu markaasay dhammaystirmayda faaidadu markaasa dhamaystirmayda wa miaalu miaalkiisi xaadir wey khabarkii miaalkiisi waa xaadir min qawlika xaalu ka ahday muxamedun muxamed xaadiru waa joogaa maxaa lagu xukmiyey muxamed inuu joogo hadduu maqanya maxaan ku xukmaynaa muxamedun haa'ibu aa maqanyaan ku xukmi lahayn marka hadda hadalki waa noo dhammaystirma awel naaqis waa muxamedun muxamed he waa naaqis xaadiru waa mid jooga markaas hadalku dhamaystirma kala faa'iidadu markaasay dhamaystirma wa xukmu kullin mid kasta xukunkiisao min almubtada iyo walkhabari ka mid a rafci waa in la godo mubtadaha iyo khabarka mid kasta xukun waxa waa in la rafciyo saasaa xukun u ah wa xukmu kullin mid kasta xukunkiisa kulligaasoo min almubtadai walkhabari ka mid a rafci waa in soo aragtay rafcadaas marka muxuu noqonaa wahaada rafcu godkaas imaa an yakuuna inuu noqdo bidamatin daahira dam ka muuqato dama ka muuqato daahira iyo inuu noqdo mid muqadara oo loo qadarayo tacadur iyo inuu noqdo mid muqadara oo loo qadarayo iqal iyo inuu noqdo mid muqadara oo loo qadarayo munaasaba intaas mid noqon kara ah, waa marfuuc laakiin rafcu muxuu noqon karaa wuxuu noqon karaa mid daahira muxuu noqon karaa mid la qadarayo loo qadaraa tacadub muxuu noqon karaa mid la qadarayo loo qadaraa iqal muxuu noqon karaa mid la qadarayo loo noqo loo qadarayo munaasaba intaba noqon kara wuxuu noqon karaa inay noqdo iraabtuba xaraf oo dama ka naaiba xaraf ah, sida wow oo kale inuu noqdo ama se alif inuu noqdo rafcuhu calaamadiisu wa xukmu kullin mid kasta xukunkiisa kulligaaso min almubtadai walkhabari ka mida arafcu ah waa rafcu waa in la godo kamaa rayta sidaad soo aragtay wa haada rafcu rafcahaas imaa an yakuuna in noqdo bidamatin daahira naxw allaahu allah rabbuna waa rabbigeen allahu mubtada marfuucu bilibtidai wacalaamatu rafci damatu daahiratun shaaqira rabu khabaru mubtadai marfuucu bilmubtadai wacalaamatu rafci damatu daahiratun shaaqira rabu mudaafnaa damiiru muttasil mabniin calaa sukuuni fii maxali jarin mudaafu ilayhi wa muxamadu muxamed nabiyuna waa nabigeena marka allaahu waa rafcisantay damaa ka muuqata rabbuna waa rafcisantay damaduna ka muuqata labadaba damadu waa ka muuqata wa muxamedun muxamed nabiyuna waa nabigeena muxamedun waa rafcisanya damaduna ka muuqata waa ka nabiyu waa rafcisanya damaduna ka muuqata mxamd marfuuq bاbtidaai wcalaamaةu rci damtu daahiraة اfiakiri nebiyu khabr mubtadai marfuuq bilmubtadai wcalaamatu rci damatu daahiraة اfiakiri nebiyu mudaaf naa damiiru mutaصil mabniin calى sukuni fi maxali jarin mudaaf ilayh wa ima an yakuuna inuu ism noqdo marfuucan mid lagu rafciyey bidamatin muqadaratin dama lagu qadara maxaa loo qadara litacaduri arifa u dambeeya waa maqsuur ism maqsuur ha noqday mubtadihii ama khabarkii naxwu muusa muuse musdafan waa mid la doortay minallaahi alle xaggiisa laga doortay muusa waa nabi muuse musdafan waa mid la doortay mustafaa u ahaa tanwiina timi tanwiintuna waa nuunun saakinatun mustafana maxaa u dambeeya alif marka maxaa imaana iltiqaa saakinin imaana tanwiintu waa maxay nuunun saakinatun waa nuun reeban mustafana maxaa u dambeeya alif alifkuna waa haddii laba xarafoo kulma oo laba xarafoo reeban ay kulmaanna waa la fiiriyaa mid saxiixa iyo mid muctala hadday yihiin midka muctalkaha la xadfaa hadda alifta muctala waa la xadfay mustafan alis aliftii waa la xadfay lafdan marka lagu dhawaaqaya la xadfa qoraalka iska qoranta muusa muuse mustafan waa mid laga doortay min allahi alla xaggiisa musa muusa marka waa rafcisan yahay dama muqadarahu alifta lagu qadara litacdur wey muusa mubtada marfuucu bilibtidaai wa calaamatu rafci damatu muqadaratun cala alifi manca min duura atacadur lannahu ismun maqsuur waa ism maqsuura mustafan khabaru mubtadai marfuucu bilmubtadai wa calaamatu rafci damatu muqadaratun cala alalifi almaxduufati lafdan litakhalusi min iltiqaai saakiniin manca min duhuuri atacadur liannahu ismun maqsuur liannahu ismun maqsuur min allahi min xarfu jarin allahi ismu majruuru bimin wacalaamatu jari kasratu daahiratu fiaqin aljaaru wlmajruur mutacaliqaani bimustafa ku tacaluja waa ism mafcuul isaga camal falaya wa naxwu layla gabadha laylo layraa fudla nisaai waa dumarka midda ugu fadli badan layla gabadha laylo layraa fudla nisaai dumarka waa midda ugu fadli badan layla waa mubtada waana maqsuur damadi waa lagu qadara alifta fudlana waa maqsuur waa khabarkii oo maqsuur ah waa lagu qadara aliftaas laakiin aliftu waa xadfantaho fudlaa aliftu waa reebanta annisa laamteedna waa reebanta iltiqaau saakiniina dhacay markaasaa xagga dhawaaqa waa layska xadfay aliftii layla mubtadaw marfuuqun bilibtidaa wa calaamatu rafci damatu muqadaratun cala alalifi manac min duhuri atacadul fudlaa khabarun mubtadayn marfuuqun bilmubtadayn wa calaamatu rafcihi damatun muqadaratun cala alalifi lmaxduufati takhalusan min iltiqaai saakinayn calى alif اmaxduufati lafdan litakhalusi min iltiqaai saakiniin manca min duhuuri atacadu fudla mudaaf annisaai mudaaf iley majhuur wa calaamatu jari kasratu daahiratu fi akhiri taasu waa mubtadihii iyo qabarkii oo rafcisan oo rafcadii calaamadeedii noqotay dama muqadaraho tacadur loo qadaray waimaa an yakuuna inuu noqdo rafcu bidamatin muqadaratin dama la qadaraa dama la qadaraa laakiin manaca waxaa diiday min duhuuri afiqa culaysaa diiday naxwu alqaadi qaadigu huwa alaati waa midka imaana alqaadi qaadigu huwa alaati waa midka imaana alqaadi mubtada marfuucu bilibtida wacalaamatu rafcihi damatu muqadaratun cala alyaai manaca min duhuuriha afiqa hadda alqaadi waa mubtada waa la rafciyey damadii waa lagu qadara laakiin maxaa loo qadaray cilada fiqada huwa alaati huwa huwa damiiru faslin iska waxaa tidhahdaa huwa alqaadi huwa damiiru faslin waa xaraf xaraf wey maaha ism Ah, damiir la iska leeya waa iska tasaamuxa ku jira marka waxay leedahay huwa damiiru faslin mabniyun cala alfatxi la maxala lahu min alraab lawaa xarafi alaati khabarun mubtaday marfuuqun bilmubtaday wa calaamatu rafci damatun muqadaratun cala lyaai manac min duhuuriha afiqal marka alaati waa qabar waa rafcisan yahay damadii waa lagu qadaraa fiqal waa ima an yakuuna inuu noqdo mid kastaaba marfuucan mid lagu goday bixarfin xaraf xarafkao min alxuruufi ka mid a allatii xurufta tanuuba ka nayb noqota ani dam xuruuftii oo ka naaib noqon jirtay damada in lagu rafci waa cadamutadaah oo jamcumudakaru saalim iyo asmaa lkamsa maxaa lagu rafci jiray wow dama ka naaiba muanana maxaa lagu rafci jiray alif dama ka naaiba marka mutadihiga qabarkii waxaa dhici karta in lagu rafciyo calaamat rafcuu noqoto xaraf dama ka naaib xarafka dama ka naaiba lagu sheega waa labadaas ama waa wow ama waa alif ilaa hubuunuun isi ma galo hubuunuun afcaal kamsa iska leheed marka waa labadaas xuruufta lagu sheegaya wa ima an yakuuna inuu noqdo mid kastaaba marfuucan mid lagu goday bixarfin xaraf xarafkoo min alxuruufi ka mid allati allatii xuruufta tanuubu ka naayb noqota can idama naxwu labada dadaalayaan faisani waa guulaysanayaan labada dadaalayaan waa guulaysanayaan almujtahidaani mubtada marfuucu bibtida wacalaamatu rafci alif niyaabatan can اdama lnhu muanan ma naaba fi xarfnan xarak wanuunxi wadun can tanwiin fi ismi mufradi faisani khabaru mubtada marfuucu bilmubtaday wacalaamatu rafci alif niyaabatan can dama lnhu muanan ma naaba fiihi xarfun can xaraka wanuunxi wadun can tanwiin fi ismi mufradi walaabuda waa laga maarmaan fi mubtadai mubtadaha iyo wlkhabari khabarka an yatadaabaqa inay iswaafaqaan waa inay ismudaabaqeeyaanoo iswaafaqsan yihiin walaabudda waa laga maarmaa filmubtadai mubtadaha iyo walkhabari an yatadaabaqa inay isdaabaqaan inay iswaafaqsan yihiin maxay isku waafaqayaan filifraadi kalinimada naxw muxamedun muxamed qaa'imun waa mid taagan waa isku waafaqsan yihin soo maaha muxamedna waa mufrad qaa'imuna waa mufrad waxay isku waafaqsan mufrad waa taniyati waa isku waafaqaya haddii uu mubtaduhu musanad noqdo khabarkuna waa inuu musano noqdaa wa taniyatina waa inay isku waafaqaan naxwu almuxamadaani labadii muxamed qaaimaani waa laba taagan almuxamadaani qaaimaani waxay isku waafaqeen musanaf waljamci inay isku waafaqaan naxwu almuxamaduuna muxamedyaalkii badnaa qaaimuuna waa kuwa taagan almuxamaduuna qaaimuuna waad xraabi karta azayduuna qaaimuuna lamid horaad ah, u barat wa fi tadkiiri mudakernimada waa inay isku waafaqaan labnimada ka haadii lamila sida miaaladan kulli waa wada mudaker wa fi tacniifi dhadignimada waa inay isku waafaqaan naw hindun gabadha hindalera qaa'imatun waa mid taagan walhindaani labadii hinda qaa'imataana waa laba taagan walhindaatu hindooyinkii badnaa qaa'imatun waa kuwa taagan waaya hindun mubtada marfuuqan biibtidaai wacalaamatu rafci damatu daahiratun fi akhiri qaa'imatun khabarulmubtada marfuuqan bilmubtadai wacalaamatu rafci damatu daahiratun fi akhiri walhindaani qaa'imataana alwaaw xarfu caطfin alhindani mubtada marfuucu bibtidaai wacalaamatu rafcihi alrifu niyaabata can dama lannahu muanan ma nafii xarfun an xaraka wa nuunu ciwadun can tanwiin fi ismi mfradi qaaimataani khabarulmubtadai marfuucu bilmubtadai wacalaamatu rafcihi alif niyaabatan can dama lannahu muanan ma nafii xarfun an xaraka wa nuunu ciwadun can tanwiini fi ismi mfradi wlhindaatu alwaaw xarfu caطfin alhindaatu mubtada marfuucu bibtidaai wacalaamatu rafcihi damatu aahiratu fi akhiri wa jamanu saalim qaa'imaatun khabaru mubtadain marfuuqun bilmubtadai wa calaamatu rafci damatu daahiratun fii aakhiri almubtadau mubtadau qismaani laba qaybood weeye daahirun mid daahira iyo wa mudmarun mid mudmara mubtadaha laba u qaybsamaa mid daahira iyo mid mudmara labadaas u qaybsamaa almubtadau mubtadau qismaani hadda almubtadau waa mubtada qismaanina waa qaba haddana maxaan soo niri inay ismudaabaqeeyaana la raba soo maha marka mudaafaan usoo qadaraynaa waxaan leenaha almubtada mubtaduu duu qismayn duudii oo asmaalkasa ka mid soo qadaro duu qismayni laba qaybood misax wey duudaa mufrad marka almubtadana waa mufrad khabarkiina waa mufrad marka mudaafkaasaa meesha yeelay xudifa lmudaaf mudaafkaasaa la xaday wa uqiima almudaafu ilayhi muqaama markaasa mudaaf ilayhgii oo ah qismayni abooskii la dhigo qismaani leeyi fartafaca irtifaacahu markaasuu godmay godmidii mudaafku godmaa ee asalku muxuu ahaa wlmubtadow duu qismayni uu ahaa maxaa lagu sameeyey xudifa mudaaf mudaafkiyaa la xadf wa uqiima lmudaafu ilayhi muqaamahu mudaaf ilayhi iyo booskii la dhigtay markaasuu godmay godmidii uu mudaafku godnaa almubtad mubtad qismaani duu qismayni laba qaybood mid saaxiibo weye aahirun mid aahira iyo wa mudmar aahiri mudmarn hore soo baran hore ma soo baran hmm? aduu soo baran haye aahir xaa la dhihi jiray waa midka madluulkiisa ku tusina isagoon qarina iyo calaamad u baahnayn mudmarna qariinuu u baahan yahay biqariinati takalumin aw khiaabin aw haybatin saasuu u baahan yahay marka waa noocaas wlmubtadau mubtadihi qismaana laba qaybood wey macnaha hadduu qismayni daahiru wa mudmanun qaala wuxuu yidhi moxamed ibnu moxamed ibnu daawuud asinhaaji almaxruuf ibn ajrumi wlmubtadau mubtaduhu qismaani duu qismayni waa laba qaybood mid usaaxiiba daahirun mid daahira wey iyo wa mudmaru mid mudmar ah fadaahiru daahirku maakii wey taqadamau soo hormaray dikru la sheegidii daahir waa ka soo sheekayn zaydun qaaimun wazaydani qaaimaani wazayduna qaaimuuna waa soo marnay daahir marka kaas waa sunna soo maray faaahiru aahirku maakii wey taqadama uu soo hormaray dikru la sheegidiisa wlmudmaru mudmarku inaa cashara waa labiiyo toban labiiyo tobankaas inaani lilmutakalimi wa amsatun lilmukhaabi wa hamsatun lilqaa'ibiin sidii wey wlmudmaru mudmarkuna inaa cashara wey wahiya labiyo tobankii ana aniga wa naxnu anaga wa anta niyahu adiga wa anti gabar yahay adiga wa antuma labadiinaan wa antum raggiinaan badan wa antunna dumarkiinaan badan wa huwa ninkii maqnaa wa hiya gabadhii maqneed wahumaa labadii maqnaayeen wahum raggii badanoo maqnaa wahunna dumarkii badnaayoo maqnaayeen waa kuwaas labiiyo tobanka waa kaas wadaalika miaalkana naxwu qawlika waa hadalkaa tiraa oo kale ana anuu qaa'imun mid taagana hadda ana aa mubtada damiirkaas ana qaa'imun ana ana maxay tuse lilmutakalimi waxda qaaimun khabarun yutaday marfuu min yutaday waclaamatu rafci damatu daahiratun fi akhiri wa naxnu anagu qaa'imuna kuwa taaganaan nahay naxnu waa damiir waa mutadi muxuu tusaana lilmutakalimi almucadimi nafsahu ow macahu hayruhu uu tusaa naxnu wa naxnu anagu qaa'imuna kuwa taaganaan nahay wa naxnu alwaawu xarfu cadfin naxnu damiiru rafcin munfasilun mubtadau mabniyun calaa dami fii maxali rafcin qaa'imuna khabarulmubtada marfuuqun bilmubtada wacalaamatu rafcihi alwaaw niyaabatan can idama liannahu jamcu lmudakar saalim maanaam fii xarfin an xaraka wa nuunu ciwaadun can itawini fi lismi lmufradi iyo wamaa ashbaha dalika intaas wixii shabaha waaqulu waxaan leeyahay yanqasimu waa qaybsamaa almubtadau mubtaduu ilaa qismayni laba qaybood u qaybsamaa mubtaduun lab u qaybsama maxamed xiddiin cabdulxamiid wa aquulu waxaan leeyahay yanqasimu waa qaybsamaa almubtadau mubtaduu ilaa qismayni laba qaybood u qaybsamaa alawalu midka ugu horeeya aaahiru waa daahir waani midka labeeya almudmaru waa mudmar waqad sabaqa waxaa ku soo hormaray fii baabi alfaacili tacriifu kulli mid kasta la qeexidiisa oo min aaahiri daahir ah iyo walmudmari daahir xaa loola jeedaa mudmar xaa loola jeedaa baabulfaacil noogu soo maray ku laabo famiaalu mubtadai mubtadii miaalkiisii mubtadaha aaahiri daahirkaa muxamedun muxamed rasuulullaahi waa rasuulka ilaahay wa caaishatu caaisha ummulmuminiina waa muminiintao dhan hooyadood caaishatu mubtada marfuucu bilibtidaa wa calaamatu rafci damatu daahiratun fi akhirih ummu khabarun mubtada marfuucu bilmubtada wacalaamatu rafci damatu daahiratun fi akhirih umu mudaaf almuminiina mudaaf ilayh majruur wa calaamatu jarihi alyaa niyaabata can kasra lnahu jamcu mudakri saalim ma naba fiihi xarf min xaraka wanuunu ciwadun can tawiini fi ismi mufrad wlmubtadau mubtadaha mubtadaha almudmaru mudmarkaa ina cashara lafdan waa labiyo toban lafdi alawalukan ugu horeeya ana weeye lilmutakalim xaal u sugnaaday qof keligiis hadla mutakalim alwaaxidi keligiis ama rag ahaado ama dumar ha ahaado ana hal qofoo hadlaya tuse naw ana aniga cabdulaahi addoonkii allaanahay ana mubtada marfuucu bilibtid ana damiiru rafcin dhehor ana damiiru rafcin munfasilun mubtadau mabniyun cala sukuni fi maxali rafcin cabdu khabaru mubtada marfuuqun bilmubtada calaamatu rafci damatun daahiratu fi aqiri cabdu mudaaf allahi mudaaf ilay majruur wacalaamatu jari kasratu daahiratu fi aqiri waa aani midka labaad naxnu weeye naxnu maxay tustaa lilmutakalimi qof hadlaya xaal u sugnaaday mutakalim almutacadidi badan dad badan oo qof afhayeen u hadla aw ilwaaxidi ama mutakalim keligiisa waaidkaasoo almucaimi nafsa naftiisa weynayna labadaasi tusa naxw naxnu anagu qaacimuuna kuwa taagana nahay naxnu damiiru rafcin munfasil mubtada mabnin cala dami fii maxali rafcin qaaimuuna khaabru mubtada marfuucu bilmubtada wacalaamatu rafci alwaawu niyaabatan can dama liannahu jamcu mudakari saalima naafiya xarfan an xarak wanuun ciwadun can tanwiin fi lismi lmufradi wahaarisi midkaa sadexeeya anta adiga wey anta maxay tustaa lilmukhaaطabi nin lala hadla almufradi keligiisa almudakari oo lab ah lilmukhaaطabi mid lala hadla almufradi keligiisa almudakari oo mudakaraho aan muanaf ahayn ay tustaa anta naw anta niyahu adiga faahimun mid masalada fahmayaa tahay anta an keligeeda mubtada tacduna xaraf oo khidaabka tusaa wey an damiiru rafcin munfasilu mubtadon mabniyun calaa sukuuni fii maxali rafcin wataau damiir waxa tira wataau xarfun daalun lilmukhaadabi wataau xarfun daalun lilmukhaadabi hal ninoo lala hadlayo tustee tacdaa فاhم kبر مبتd مرفوع بمبتd وcلاaمة رفع dmة ظاahiرة في akhر wrاaبc midka afreeya amti wey amti maxay tustee للمkhaaبaةi gabar lala hadla xalay tustee مkhaaبة almfradةi la kali yeelay مkhaaبة almuؤanaفaةi la dhadigey hal gabar oo keligeeda oo ayada lala hadlayo ay tuse anti anti saasay tuse wa raabicu kan anti way lilmukhaadabati mid lala hadlaa xaal anti ay tusaydo mukhaadaba almufradati la kala yeelay almu'anafati la dhadigay naxwu anti adiga mudiicatun mid ilaahay addeecaydaa anti an damiiru rafcin munfasilun mubtadon mabniyun cala sukuuni fi macali rafcin wa taau xarfun daalun lilmukhaadabati mudiicatun khabaru mubtade marfuucun bilmubtade wacalaamatu rafci damatu daahiratun fii aakhiri waalkhaamisu midka shaneeya antuma labadiinu lantuma wey antuma wey waalkhaamisu midka shaneeya antuma lafdiga shanaad waa antuma maxay tusaa marka lilmukhaaطabayni laba lala hadlaa xaalo u sugnaaday almudakr mudakarayni dhe almudakarayn maaha mudakarayndu waa abar kaana oo soo hormaray kaanadaas khabarkeediiu soo hormaray way mudo karayni waxaad leedahay lilmukhaababayni laba lala hadlaa xalay antumaa u sugnaatay mudakarayn laba rag ah kaanaa labada lala hadla ha ahaadeen oo mu'anasayni ama laba dumar farkalaqaad ma leh labada ragga iyo labada dumarka dhammaan maxaa la leeyahay antuma waa isku mid kalaqaad ma leh mudakarayni laba lala hadlaa kaanaa labadooda ha ahaadeen aw muanafayni ama laba dumar ha ahaadeen waa isku mid mudakerayni laba labdhe eh. ah, mudakerayni laba lab ah oo macnaha rag ah kaanaa ha ahaadeen aw mucanafayni ama laba dumar ha ahaadeen waa isku mid kulligood antuma alaleey labada ragga marka laga hadla antuma alaleey labada dumarkaana antuma alaleey naxw antumaa labadiinu qaaimaana laba taaganaatiin antuma an damiiru rafcin munfasil mubtada mabniyun calaa sukuni fi maxali rafcin wlmiimu xarfu cimaad wlalifu antuma an damiiru rafcin munfasil mubtada mabniyun cala sukuuni fii maxali rafcin wa taau xarfu khiaabin be horta ta wa taau xarfu khiaabin wlmiimu xarfu cimaadin wlalifu xarfun daalun cala taniya قائما خبر المبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامه رفعه الالف نيابه عن الضمه لانه مثنى ما ناب في حرف من حركه ونون عوض عن التنوين في الاسم المفرد wa antumaa labadiinaanu qaa'imataani labadii hore waxay ahaayeen laba ragca ah oo qaa'imaaniya layidhi labada dumarkaana qaa'imataani tadaasa lagu daray tadaasa lagu daray si lagu tuso inay mu'anaf yihiin marka waxaa tidha antuma an damiiru rafcin munfasil mubtada mabniyun calaa sukuuni fii macla rafcin wa taaw xarfu khiaabin wlmiimu xarfu cimaadin wlalifu xarfun daalun cala taniya qaaimataani khabaru mubtaday marfuuqu bilmubtaday wacalaamatu rafci alalifu niyaabata can idama lnahu muanamana fi xarfi man xarak wa nuunu ciwadun can tanwiin fi ismi mufradi qaaimataani khabaru mubtada marfuuqu bilmubtada wacalaamatu rafcihi alalifu niyaabatan can idama lnahu muanan manada fiihi xarfun can xarak wa nuunu ciwadun can tanwiin fi ismi mufradi wasaadisu lafdiga lixeeya antum weeye muxuu tusaa lijamcin ljamci ukuuri kuwa lab jamcood xaal usugnaaday jamc oo rag wa tusaa wsaadisu lafdiga lixeeya antum weeye lijamci dukuuri jamac oo lab xaal antum taas u usugnaaday jamacaasoo almukhaadabina lala hadla antum waxay tustaa jamac rag oo lala hadla naxwu antum raginaan qaa'imuuna kuwaa taaganaatihiin antum an damiiru rafcin munfasil mubtada mabniin calaa sukuuni fii maxali rafcin wa taau xarfu kidaabin walmiimu calaamatu jamci dukuur qaa'imuna khabru mubtadayn marfuuqu bilmubtadayn wa calaamatu rafci alwaawu niyaabatan can idama liannahu jamcu lmudakari saalimaana fi xarfun alxaraka wa nuunu ciwadun can itanwiini fi lismi lmufrad wa saabicu lafdiga todobeeya antuna weeye antuna antuna muxuu tusaa muxuu faa'iideeyaa lijamci inaai jamac oo dhadiga xaal uu sugnaaday lafdigaasu dhadigaasoo almukhaadabaati lala hadla jamac oo dhadig ah oo lala hadla macnaha dumar lala hadla dumar lala hadla naxwu antunna dumarkiinaan badan qaa'imaatun kuwa taaganaatiin an damiiru rafcin munfasil mubtada mabniyun cala sukuuni fii maxali rafcin wataw xarfu khidaabin wa nuunu calaamatu jamcin niswa qaaimaatun khabarun mubtada marfuuqun bilmubtada wa calaamatu rafci damatu daahiratu fi aakhiri waa faaminu lafdigay sideedeeya huwa weeye lilmufradi mid keligiisa xaal u sugnaaday mufrad alqaa'ibi maqan mufradkaasu almudakari rag ah hal maqan oo mudakar ah da rag ah sax maaha oo waxaa loo isticmaali karaa hal dameeroo maqan hal geedoo maqan hal dhagaxoo maqan waxa weeyaan mudakar iyo muanafa iska soo horjeeda mudakar hadii la yidhaha banu aadam kaliya loo isticmaali maaha aduu macnahaad ka fiirine macnaha ka fiiri waxaa loola jeedaa muanaf maaha ilaa lafdi kastoo lagu dhawaaqa ama wuxuu tusaa mudakarnimo ama mucanafnimo taasaad fiirine marka waxaa tidhaa waa faamino lafdiga sideed ayaa huwa wey lilmufradi mufrad xaal u sugnaaday mufrad alqaa'ibi maqan mufrad almudakari oo la labeeyo lab ah huwa ninkii xaadirun waa mid jooga huwa damiiru rafcin munfasil mubtada mabniyun cala alfatxi fii maxali rafcin xaadirun khabaru mubtade marfuucu bilmubtade wacalaamatu rafcin damatun daahiratu fi akhiri wa taasicu lafdigaa sagaaleeya hiya wey hiya maxay tustaa lilmufradati mid keligeeda xaal u sugnaaday mufrade almucanafati oo la dhadigeeyo dumar ah mufradadaasoo alqaa'ibati mucanafada ka sifee mucanafo alqaa'ibati maqan hiya haddii la yidhaahdo hal mufrad ah oo mucanaf ahon ahayn oo tustaa waa taasico lafdiga sagaaleeyaa hiyo weye lilmufradati mid maqan xaal hiyadu sugnaatay mufrade almucanafati oo la dhadegeeyey mucanafo alqaybati maqan hal gabaroo maqan naxwu hiya gabadhi musaafiratu waa mid safrayda hiya damiiru rafcin munfasil mubtada mabniyun cala alfatxi fii maxali rafcin musaairatun khabaru mubtadain marfuuc bilmubtada wacalaamatu rafcin damatu daahiratu fi aqiili waalcaashiru lafdiga tobneeya humaa weye humaa maxay tusaan laba maqan labadaas waxay noqon karaan mudaker waxayna noqon karaan muanaf waa isku mid antuma somaana dhihin laba lala hadlay tuse waana isku mid humaana waa isku mid humaa lilmuanaa laba xaalay u sugnaaday laba alqaa'ibi maan muane alqaa'ibi maqan muطlaqan xaalaan la kala qaadayn mudakeren lab kaana ahaaye aw muanasan dhadig ahaaye naxwu humaa labadii qaa'imaani waa laba taagan huma damiiru rafcin munfasil mubtada mabniyun calaa sukuuni fi maxali rafcin qaa'imana khabaru mubtada marfuucu bilmubtada wa calaamatu rafci alalifu niyaabata can daman liannahu muhanan manaa fii xarfunan xarak wanuunu ciwadun can itawin fi lismi lmufrad wa humaa labadii qaa'imataani labadii horeeta mudakaru kaaga dhigay oo qaa'imaaniyuu ku yidhi labadaana hadda wuxuu kutusaa inay mu'anaf yihiin markaas wuxuu yidhi wa humaa labadii qaa'imataani labadii gabdhood qaa'imataani waa laba taagan wa humaa labadii gabdhaadoo maqnaayeen labadii gabdhoodoo maqnaayeen qaa'imatan waa laba taagan craabku isku mid wlxaadi cashara lafdiga koob iyo tobneeyaa hum wey hum maxay tustaa lijamci dukuuri jamac raga xaal u sugnaaday lijamci dukuuri jamac oo rag ah macnaha lab a loola jeedaa rag kaliya maaha wuxuu rabaa ahaado waxaa loola jeeda waxaan mu'anaf ahayn lijamci dukuuri lab xaal u sugnaaday jamacaasu alqaa'ibiina maqan jamac oo mudakara oo maqan ay tusa lafdigaas oo ah hum naxw hum raggii badnaa qaa'imuuna waa kuwa taagan hum damiiru rafcin munfasil mubtada mabniin calaa sukuuni fii macali rafcin qaa'imuuna khabaru mubtadae marfuuqun bilmubtadae wacalaamatu rafci alwaaw niyaabatan can idama liannahu jamcu mudakari saalim fii xarfun an xaraka ciwadun can itamwiini fi lismi mufradi wa aani cashara lafdiga labiyo tobna ayaa hunna wey hunna huna wey lafdiga labi tobneeya lijamci inaai jamc dhadiga xaal u sugnaaday inaakaasu alqaa'ibaati maqan huna waxay tusaan muanaf oo jamca oo maqan sida dumar badanoo maqan naxwo huna dumarkii qaa'imaatu waa kuwa taagan huna damiiru rafcin munfasil mubtada mabniin cala fatxi fii maxali rafcin qaa'imaatu khabarun mubtada marfuuqu bilmubtada wa calaamatu rafci damatu daahiratu fi aakhirih waidaa kaana lmubtadau damiiran mubtaduu markuu damiir noqdo fainahu laa yakuunu ma noqdo ilaa baarisan maani damiirku wuxuu qaybsamaa mid baarisa iyo mid mustatira damiir mustatiroo asturan iyo mid muuqda damiirku markuu mubtado yahay waxaan baarisay ma noqdo ma jiro mubtado mustatira oo lagu leeyahay damiir mustatira wey mubtadii ma jiro waa baaris waa muuqda munfasilan oo socan damiirku mutasil iyo munfasil soo ma ahan waa munfasil ee eh, ma jiro mubtado mutasila yuu la xariirsana damiir caamilkiisuu la xariirsadaa mubtadana caamilkiisu waaba macnow sidiisa damiir yuu la xariirsada horta caamilkiisa wax kale lama xariirsado ah, mubtadana caamilkiisu waaba macnow sidaas darteeda ma jiro mubtada damiir ah oo mutasila ma jiro ila wuxuu la xariirsadaba lama arkeen damiirna wuxuu la xariirsada caamilkiisi ee munfasiran oo socman kamaa ra'ayta waa saad soo aragtay allah subxana wa tacala aclam sala allah wasalam wbaarak calaa nabiyina maxamed